kitaab yahay baabkana waxaa weeyaan baabu nahyi reebid liiska reebo can suu'i danni mala xumaynta ama malaha xun bilmuslimiina muslimiinta mala xun loo maleeyo reebid liiska reeba ayuu baabkan u baab yahay weeyaan min hayri daruuratin daruuro haddii ayna jirin oy meesha daruuro keenta in si xun loo maleeyo qofka muslimka ah daruuro noocaas haddii ayna taagneen weeyaan marka qofka mu'minka ah in daa'iman wa abadan niyada loo wanaajiyo oo inuu kaa khayr badan yahay kaa wanaag badan yahay kaa cibaado badan yahay jannada kaaga hormaraa darajo ahaan adduunkan khayr badan uu ka haayo wamaa ilaa dalika inuu saas qofka u maleeyo ayaa loo baahan yahy weeyaan inuu niyada ka xanto ama uu niyada xumaan ugu hayo uu yidhahdo kan ma cibaado fiicno ma toosna ma ammaano wanaagsano wamaa ilaa dalika inuu la imaado sax ma ahan weeyaan arrinta idan waa arrin manhi ah oo laiska reebay oon la ogolayn arrintaas marka waxaa laga soo reebay min hayri daruura imamka yidhi caleyh daruurada keeni karta waxay ta marka qofka inuu maxal riyab meelaha tuhmada keeni kara inuu istaago isagoo waxaa la arkay meelo aanan habboonayn qurux badnayn dad aanan fiicnayn ee isku sheeka yihiin isla socod yihiin isku dhaqan yihiin isku maa ilaa dalika meelo aan wanaagsaneen taagtaagan marka ayadaa ah, qofkii meelaha xun istaaga naftiisunbuu eedaynaya markaas qofka waxaa loo bahan yahy waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina fa canhum xataa yakhuuduu fii xadiiin hayri dad ilaahay aayaadkiisa baail iyo takdiib iyo wamaa ilaa dalika iyo xumaanta la imaanaan haddii aad aragto kuwa ayaga ah ha dhex istaagin oo ka leexa oo ka fogow ilaa ay wanaag la imaadaan o mxuu ah khayr ka sheegaan wamaa ilaa dalika marka qofka muminka ah min hayri daruura imaamka wuxuu la jeeda caleyh raxmatullah qofka maxalriyabka taagan ama calaamadihii xumaantaba ay ka muuqata qofkaasoo kale isaga waxaa weeyaan niyad looma wanaajinaya sigaaro jidka ku cabi wuu khamraysan yahay wamaa ilaa dalika xijaabkii gabadhii kuma wanaagsano gabdha ajnabi ayuu mxuua gacmo haystaa wamaa ilaa dalika qofka isaga marka niyad in loo wanaajiyo ma keenays mana imaanays weyaan isaga ayaa isharibay isaga ayaa wanaagga isagaa isu diiday weyaan qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alle inabi rumeeyow ijtanibuu ka fogaada oo ka dheeraada kaiiran in badan oo min adanni malaha ka mid ah ina bacda danni malaha gobol ka mid iyo qayb ka mid ah imun waa dembi weeyaan marka malaha qofka inuu mxuu in badanoo ka mid ah uu iska dhaafo waxyaabaha xaqiiqada ah uu muxuuha wax ku dhisa ayuu rabbigana faraya subxaana wa tacaala xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad wacan abi hurayrata radia allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi waali wasalam rasuulka alle qaalo wuxuu yidhi nabigeenna iyaakum waxaan idinkaga digayaa iyo wadanna malada ayaan idinkaga digayaa weyaan iska ilaaliya malaha iska ilaaliya qofka in weliba malaha danna sawgi wax laga hadla weyaan malaha xun weeyaan fa ina danna malaha akdabu alxadiidi been badan weeyaan ugu qaabka daran muttafaqun calayh intaasuu imaamku soo koobay caleyh raxmatullah baabka axaadiistiisa baabu taxriim ixtiqaari lmuslimiina muslimiinta oo la xaqira xaaraannimeeda ayuu baab yahay qaala allahu taala alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alle io nabi rumeeyow baabu taxriimi ixtiqaari muslimiina muslimiinta in la xaqiro oo la yeesa baabkan u baab yahay qaala allahu taala alle wuxuu yidhi ayuha aladiina dulkii amanu alle io nabi rumeeyow laa yaskar yayna ku jeesjeesin qowmun qolo min qowmin qolo yayna ku jeesjeesin muminiinta ka mid ah casaa waxaa laga yaabaa oo dhici karta an yakuunuu inay ahaadaan khayran kuwa ka wanaag badan oo alla kaga dhow minhum xaggooda walaa nisaa'un haweennayay ku jeesjeesin min nisaa'in haween casaa waxaa dhici karta an yakuuna haweenkaas lagu jeesjeesa inay noqdaan khayran kuwa ka khayr badan oo ka wanaag badan minhuna iyaga walaa talmizuu ha dhaleecaynin ha anfusakum naafiyaalkiin ha cambaaraynina weeyaan oo caayina naftan marka aan la dhaleecaynaynin taadii adiga kagu jirta maaha waa tii walaalka muminka ahayd nafta walaalka muminka ahna waxay la toota naftaada oo kale anfusakum waa sidaas marka walaa talmizuu ha caayina anfusakum oo ceebaynin oo cambaaraynin anfusakum nafyaalkiina walaa tanaabasuu iskugu yeerin oo iskugu dhawaaqina bilalqaabi koofaaraha iyo waxaa weye inaanayska xun ha dhawaaqina bisa waxaa xumaan badnaaday alismu magac alfusuuqu ee faasiqnimo xambaarsan weeyaan bacda aliimaani iimaan gadaashi waman lam yatub qofka aanan towba keenin fa ulaa'ika kuwa iyaga hum ayaga ee addaalimuuna kuwa dulmiilayaal oo gardaraarayaal weeyaan wa qaala tacaala wuxuu yidhi weylan waadinaaridiyo halaag wuxuu u sugnaaday likulli humazatin xambadana ee dhammaantii lumazatin cambaarayn badana ah. <clears throat> lamsiga iyo hamsiga waa qofka in la xanto la dhaleecayo la cambaarayo laakiin qaarna waxaa weeye culimmada mufasiriinta tafaasiir badan bay saarayaan marka waa qofka xanta badan cayda badan ama xanta ku xanta isho ama carabka ku xanto amaba gacan ku xanto wamaa ilaa dalika xadiid kun shan boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can abi hurayrata radi tacala anhu rasuula rasuulka sala allahu aleyh waslem qaal nabigan wuxuu yidhi bixasabi imri'in qof waxaa ugu filan min ashari xagga sharta iyo xumaanta waxaa ugu filan an yaxqira inuu yasa akhaahu walaalkiisa almuslim ee muslimka ah rawaahu muslim imaam muslim ee xadiidka wariyey waqad sabaqa qariiban isagoo mxuu ahaa waqad sabaqa uu inoo soo hormaray qariiban meel dhow buu noogu soo hormaray biuulihi isagoo dheer weyaan xadii kun an boqol iy todobaatan buu noogu soo hormaray weyaan xadii kun an boqol iyo han iyo toddobaatanaad can mascuud radi allahu tacala anhu can nabigu wuxuu ka wari sal l slm qaala nabigeena wuxuu yidhi laa yadkhulu ljannata jannada alla ma gala man qof ma gala kaana uu ahaaday fii qalbihi qalbigiisa mihqaalu daratin quraanjo ama dhulcasa ama wax yar qadarkeed oo min kibrin kibir a ah qofka ku jiro wax walboo yar w ka yar weyaan ayaa daro la yidhahdaa daradaasoo kale qofka qalbigiisa uu kibir ku jira jannada lama galo nabigu yidhi calaih slat slaam faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi marka ina rajula nin yuxibu wuxuu jecelya an yakuuna inuu ahaado thawbuhu maradiisa inay ahaato xasanan mid wanaagsan wanacluhu kabtiisana xasanatan mid wanaagsan inay ahaato ayuu jecel yahay ee arrinta ayada marka makibriba ma xumaanba faqaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu calayh waali waslem ina allaha la weyne jamiilun waa wanaag badane waa qurux badane yuxibu wuxuu jecel aljamaala quruxdana waa jeceliya ilah subxana wa tacaala alkibru kibirka miyaad rabtaa tacriifkiisa iyo in lagu qeexa oo lagu caddeeya miyaad rabtaa haa alkibru kibirka bataru lxaqi xaqa oo la diida weeyaan oo m laga hortaga oo la inkiro oo la dafiro iyo waqamtu nnaasi dadka oo la xaaweeyan xaqira weeyaan oo la yasa rawaahu muslim imaam muslim ayaa xadiidka wariyey wa waqamtuhum dadka oo la xaqirana ixtiqaaruhum xaqiritaankooda weeyaan waqad sabaqa wuu noo soo hormaray bayaanuhu cadayntiisa awdaxa iyadoo ka cadaan min hada arintan fii baab اlkibri ayuu noogu so hormaray xadidki lix boqol iyo toban iyo laba ayuu noogu jundub bn cabdilahi radi allahu tacala anhu qala wuxu uhi jundub qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem qaala rajulu nin baa wuxuu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa yakfir allaahu alla uma dembi dhaafo lifulaanin hebel uma dembi dhaafo weeyaan faqaala allahu alle wuxuu yidhi caza wajalla man kumaa daakan aladii kaasoo yata'allaa dhaarana calaya dushayda kan ku dhaarana waa kee dushayda weeyaan anlaa akfira inaan u dembi dhaafin lifulaanin hebel aanan u dembi dhaafin weeyaan innii aniga qad kafartu lahu waan u dembi dhaafay wa axbadtu waan buriyey oon riday camalaka camalkaadana waan ridi weeyaan rawaahu muslim ama muslim xadiidka ayaa wariyey camalkaaduna aan burburiyo weyaan ixbaadka qofka in muxuu ahaa camalkiisa la buriyo ayaa la yidhahdaa rawah muslim baabu nahyi reebid liiska reeb ayuu baab yahay can idhaari shamaatati raynrayn in la muujiyo iyo farxad in la muujiyo bilmuslimi qofka muslimka ah dhibaatadiisa iyo dhibka ku dhaca in lagu rayreeyo oo lagu farxa reebid liiska reeba ayuu u baabi baabkan weyaan baabu nahyi reebid liiska reeb ayuu baab yahay can idhaari shamaatati raynrayn in la muujisto oo la muujiyo bilmuslimi qofka muslimka ah dhibkiisa iyo xumaanta ku dhacday arinta iyadoo layska rabay baabyo baabkan weyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi inama almu'minuuna muminiinta ikhwatun iyaga ayaa walaalo weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi ina aladiina kuwii yuxibuuna jecel an tashiica inay faafta alfaaxishatu xumaan fi ladiina kuwii ay ku faafta aamanuu alla inaba rumeeyey lahum ayaga ay u cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuujiye weyaan fi dunya addunya walaakhirati aakhiraba labadaba ay ugu sugnaata weyaan dadka jecel inay muminiinta xumaanta ku faafto oo dhibaatada iyo fisqiga iyo muxuu ahaa toosnaanla-aanta ay ku faafto jecel kuwa ayaga waxaa weeyaan cadaab xanuun badan bay addunya akhiraba ku leeyihiin weyaan xadiid kun shan boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad wa can waailata bn asqac radia allahu tacala canhu qala wuxu yihi waaila qaala oo banaanka ha soo dhiganin ashamaatata ku reerayn liakhiika walaalka muxuu aad ku reerayso weyaan fayarxamuhu llahu alla kadibna uu u naxariisto haddii aad arrinkaas samayso wayabtali'ika adigana uu kugu imtixaamo wixii isaga ku dhacay wax ka weyn ama wixii laftooda weeyaan rawahu tirmidi xadiidka wariyey wa qaala xadiidun xasan xadiidkan waa xadiid xagga sanad ahaan daciif ah laakiin macnihiisa usuusha islaamka iyo adilada kale oo markaa kacaysa weyaan marka qofka muminka ah inaad waxyaabaha ku dhaca aad ku faraxdo wax loo baahan yah maaha weyaan waa arrin liidan wafi baabi baabkan waxaa ku sugan xadiiu abi hurayrata baa ku sugan asaabiq ee noo hormaray fii baabi tajasusi baabkaad nooga soo hormaray weeyaan kullu lmuslimi muslim la arka cala lmuslimi muslimka kale xaraamun waxaa xaraamka damuhu wamaaluhu cirduhu iyo wix la midka weeyaan baabu taxriimi acni duritaan la xaaraam yeelo fi lansaabi nasabka la dura athaabitati ee sugan in la dura xaaraannimadeed ayuu qofka marka acniga iyo duritaanka inaad qofka tirada qabiila fulana ma ahan nasabkiisa halkaas ma gala wamaa ilaa dalika inay xaaraan tahay ayuu mxuu ahaa imaamka cali raxmatullah u baabaysta weyaan qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi waladiina kuwii araadishi yu'duuna dhibaayeen almuminiina muminiinta iwalmuminaati gabdhaha muminaadka dhibaayeen bihayri maktasabuu waxayna shaqaysanin faqad ixtamaluu waxay dhabarka u riteen oy dusha saarteen buhtaanan been abuur iyo wa dembi mubiinan bayinan cad weyaan aayadan quraanka ah in badanna abwaabteeda noogu soo hormartay in badan waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala marka aayaddan waa aayad maa min baabin min baabi alidaa lilmu'min soo galayso loo daliishan karo weeyaan muminka meel kastoo lagu dhibaatay waa loo soo daliishan kara qofka haddii nasabkiisi aad wax ka sheegto dhibaato ka weyn miyaa jirta jiritaankiisa dhan baad baabi'inaysaa marka qofki inuu iska dhowro iska ilaaliyo wax loo baahan yahay weeyaan xadiid shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad wacan abi hurayrata radi allahu anhu qala hurayra qaala rasu rsulka wuxuu yidhi sal allahu aleh ali waslem laba fi nnaasi dadka humaa iyaga bihim iyaga kufrun gaalnimo ay ku tahay weyaan laba oo fi naasi dadka dhexdooda muxuu ahaa ku sugan oo jirta humaa iyaga bihim iyaga kufrun gaalnimo weeyaan aacnu duritaan la dura fi nasabi nasabka la dura waa gaalnimo waniyaxatu oohin lagu ooye oo lagu qayliya cala almayiti qofka markuu geeriyoodana lagu dul ooyo lagu dul qayliyo lagu dul baroorto ayadna waa gaalnimo ayuu nabiga leh alai sla slm rawahu muslim kufrigan marka horey saan u sheegnay waa kufrun duuna kufrin waa gaalnimo gaalnimo ka hoosaysa weeyaan gaalnimada caadigeeda weyaan waa kufru asqar waxa la yidhahdo marka waa dembi aad u weyn oo kabaa'irta waaweyn ka mid a marka taas ayaa waxaa weeyaan ayaa lagu fasiray o culimada ku fasiran raximahum allah raxmatan waasica baabu nahyi reebil iska reeb ayuu baabya can ilhishi khiyaanada iyo alkhidaaci dhagarta in laiska reeba oo la xaaraam yeela ayuu baabkan u baab yahay weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi waladiina kuwii iyo araadishi yuduuna dhibaataynaya almuminiina muminiinta dhibaataynaayeen iyo walmuminaati gabdhaha muminaadka biqayri maktasab waxayna shaqaysaneen ku dhibaataynaayeen faqad ixtamaluu waxay dhabar ku riteen buhtaana been abuur iyo waisman dembi mubiinan bayinan cad weeyaan xadiidkuaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an ana rasu rsulka sal slam qaala rasuulka wuxuu yidhi man qofkii xamala xambaara calayna dushanaga asilaaxa hub xambaaro oo inaad annaga nagula dagaalamo muslimiinta dhexdooda kula dagaalamo hub u qaato falaysa mina annaga nagama mid ma ahan weeyaan waman hashanaa qofkana khiyaamana falaysa mina anaga nagama mid ahan weyan rawahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaayadda imaam muslim uu leeyahay rasul rasulka al sala allahu alay slm wuxuu soo maray subrati acaamin karoor cunno ayuu soo maray subrada ama karoorka waxaa weeyaan cunnada in meel lagu shubo waa lagu shubi waa lagu shubi ilaa uu kor usoo kaca oo muxuu ahaa noqdo qayb muxuu aha meel taalla oo ballaarsan oon jawaanna ku jirin wax kaloona ku jirin oon muxuu ahay baaket garaynin weyaan baaket aan ku jirin tusaale ahaan galeydoo kale iyo haruurka wix la midkaa in inta meel lagu shubo lagu shubo lagu shubo kadibna buur ay noqoto karoorka waa noocaas weyaan karoorka miisaan marka gooni ah iyo muxuu ahay cadad ma lahan cadad ma lahan lama dhihi karo waa kun kiila laba kunoo kiila waa intaasoo muxuu ahaa lama dhihi karo karoorka marka waa noocaas weyaan subrada waa noocaas ayib nabigeena sala allahu alayh waali waslem marra wuxuu soo maray calaa subrati acaamin karoor cunno ayuu soo maray weyaan fa adhala wuxuu geliyey yadahu gacantiisa ayuu geli fiiha karoorka ayuu nabiga saa u geliy calayhi salat slaam fanaanad kadibna waxay gaartay asaabicuhu farahiis waxay gaartay ama gaaray balalan qoyaan fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayhi salat slam wuxuu ku yidhi maa haada kan muxuu yaha yaa ninka cunnada iska lahow oo cunada dul jooga oo cunada iibina aw waxaan qoyaankan muxuu yahay oo muxuu cunadan qoyan maxay tahay hooska qoyan qaala wuxuu yidhi ninkii asaabatu waxaa ku dhacday nabi allow asaabatu waxaa asiibtay oo ku dhacday asamaau samada ayaa ku dhacday oo roob ayaa ku da'aya rasul rasuulka allow roobka ayaa ku da'ay weeyaan qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam afalaa jacaltahu marka fowqa acaami cunada korkeeda qaybta qoyan maad kor soo marisid xataa yaraahu ilaa ay ka arkaan annaasu dadka ay ka arkaan man hashanaa qofkina khiyaamo falaysa mina anaga nagama midba ah ayuu nabig yihi alayhi salatu wasalaam marka qofka waxyaabaha khiyaanada in laska ilaaliyo laska dhowra ayaa loo baahan ya weyaan waxyaabaha qishiga waxaa ka mid ah in waxyaaba maciib ah oo ceebaysan in dadka loo qariyo tusaale ahaan lacagtan hadda kunkunka iyo wix la midka ah waxaa dhici karta inay qayb ka go'do ama qayb ay ka bolosho ama qayb ay ka qoydo ama ay qayb ka falxunta wamaa ilaa dalika oon qofka uusan qaateen haddii la siiyo marka in dhankii blastic lagu xiraayey oo raabarka lagu xiraayey in la mariyo kuwaas go-on oo dhankii wanaagsanaana dhankaa la tirana lasoo mariyo kadibna qofka markuu lacagta qaad kadibna muxuua lacagtii maciib arko ood ku u baahda marka inaad ama bangi geeyo ama si kale uun u bixiyo ama ku si ku dhibaatoodo hishigay ka mid tahay weyaan nooc walba oo hishiga ama mxua dhagarta iyo khiyaanada inaan la ogoleen qofkii sameeyana ummadda nabi maxamed alai slat slam khiyaarkeeda uusan ka mid ahan weyaan man hashana falaysa mina gaaluu yahay macneeda ma ahan weyaan laakiin khiyaarta dadka wanaagsan oo ahlu muxuuaha salaaxa ah oo muttaqiinta ah, oo ummaddan safka hore ka gala kamin kama mid maha ayuu nabigu ula jeeda alayhi sala slam waa waciid isna aad u daran weeyaan iyo goodi weyn xadiidkun shan boqol iyo ko iyo sideetanaad wacan ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sala allahu alayh ali wasalam nahaa nabigu wuxuu diiday can najsi fuliska ayuu nabiga diiday in laisfuliso najsiga marka waxaa weeyaan waxaa la yeelin la naadinayaa badeeca ayaa la naadinayaa kun ayay joogtaa markaasaa waxaa weeyaan kun kun mid baa wuudhihi laba kun saddex kun wamaa ilaa dalika nin baa marka halkaan soo istaagay inuu iibsada ma rabo lakiin wuxuu rabaa dadkan inuu ku keediyo markii laba kun la yihahdo wuxuu leeyahy laba kun iyo shan boqol mid baa marka wuxuu dhihi laba kun iyo lix boqol kadibna laba kun iyo siddeed boqol ayuu leeyahy wuu kusii dari inuu gata ma rabo laakiin wuxuu rabaa inuu ku keediyo ummadda kale najsiga marka taas weyaan lama ogola nabigeena calayi slat slam wuu diiday arrinta iyada muttafaqun caleyh xadiid kun shan boqol iyo laba iyo siddeetanaad wa canhu waxaa le wuri cbdullahi bn cumar radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi dakara rajul nin baa u sheegay lirasuulila rsulka all u shegay sal l slm annahu isaga yukhdacu in lagu khiyaamo oo lagu khalda filbuyuuci markuu wax iibsana mar alla markuu suuqa taga ood inaad wax soo iibsado damcaba waa la khaldaa waa la khiyaamaa waa la dhagraa wayaan wax mxuu aha falis baa laga soo gedi mararka qaar wax qiimihii ay joogeen qiimo ka badan baa laga siini wixuu suuq la taga waxaa weyaan qiimihii ay joogeen qiimo ka yar baa lagaga iibsani waa in marka la khaldo weyaan oo la khiyaamo faqaala rasul rsulka all wuxu yih sal sl man qofkii baayacta aad la beecshiraysato ood wax la iibsato ama ka iibsato faqul waxaad tidhahdaa laa khilaaba war yaan laiskhyaaminay yaan laiskhyaamin yaan laisdhakrinay dhagar ma jirtoy saasay yidhahdaan weeyaan muttafaqun caleyh qofka marka ahlu iimaanna arrinta iyada ah waxaa weeyaan eh, way dhibaysaa waana ka istaagaya weyaan iimaankii qalbigiisa ku jiray ayaa waxaa weeyaan waxaa ku xambaarayaa inuu eh, qofkuusan khiyaamin nacam muttafaqu calayhi alkhilaabatu khilaabada bikhain kha la akhriya mucjamatin la dhibceeyey maksuuratin la hoostabe khi la yidhaahdo wa bain muwaxada khilaaba la yidhaahdo hiya alkhadiica waa dhagarta weeyaan in laisdhagro laskhiyaamo weyaan xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo sideetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sala allahu alay ali waslem man khababa qofkii ka fasaadiya zawjata mri'in nin haweentiis falaysa mina anaga nagama mid ah weyaan rawaahu muslim hababa bikhaa'in mucjamati kha la dhibciyey uma baain muwaxadatin mukararatin hababa la yidhahdo hababa oo laba baa la akhriyo ay afsadahu ka fasaadiyey wakhadacahu khiyaamo weeyaan qofka isaga ah nagama mid maaha islaanta ayuu nin ku diri ilaa ay muxuu ahaa ka cararto ama ka caroota ama ay mucaasharadii ama ay tuhunta wamaa ilaa dalika ama qofkii shaqaalaha ahaa iyo addoonkii iyo waxyaaba lamidka ayuu ku diray oo ka fasaadiyey qofka isaga nabigeena calayhi sala slam wuxuu leeyahay annaga nagama mid ahan ayuu leeyahay sala allahu aleh ali waslem xadiidka waa xadiid saxiixa baabu taxriimi alqadri in la ballan furo xaaraannimadeeda ayuu baab yahay qaala allahu tacala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu alli nabi rumeeyow awfuu war oofiya bilcuquudi caqdiga iyo ballanta aad gashaan oofiya weeyaan wa qaala tacala la wuxuu yidhi wawfu oofiya bilcahdi ballanta oofiya ina alcahda ballanta kaana wuxuu ahaaday mas-uulan mid liisweydiiyo liska su'aala weeyaan xadiidkun shan boqol iyo afar sideetanaad wacan cabdillahi bn camr bn caas radi allahu tacala canhuma ana rasula rsulka al sala allahu aleyh ali waslem qaala wuxuu yidhi arbacun afar man kuna qofka ay ahaatay fiihi isaga kaana wuxuu ahaadaa qofka isaga munaafiqan qof munaafiqa khaalisan weliba barax tiran munaafiq cad ayuu ahaadaa weeyaan waman kaana qofka ahaata fiihi isaga khaslatun sifa oo minhuna afartaa ka mid ah kaana fiihi waxaa ahaada khaslatun sifa ayaa ahaata oo min annifaaqi munaafiqnimo ah xataa yadacha ilaa uu iskaga taga weyaan ida tumina haddii la aamino haana wuu khiyaamaa kow waidaa xadaa hadduu sheekeeyana kadaba been buu sheegaa waidaa caahada hadduu ballamana ood ballan galana hadara wuu ballanburiyaa waidaa khasama haddii aad dooda oo dad uu la doodana fajara faajirnimo ayuu sameeya oo been iyo iyo gar iyo garlaan uma kala fiirsada wax alle wx afkiisa soo qabto isleeya maadun gar ku heli kartaa ayuu ka dhawaaqa weyaan walow beenba ha noqote dulmi ha noqote muttafaqun calayh marka nifaaqan waa nifaaqa camaliga ah nifaaqa qalbiga ah ahan waa nifaaqa camaliga ah laakiin wax culus oo khatar a ah weeyaan oo qofka inuu ka digtoonaada loo baahan yahy marka khasladahaas khiyaanada ballan bulinta beenta faajirnimada afartaas qofka inuu iska ilaaliyo si uusan munaafiqiinta ugu mid noqonin ayuu nabigeena boorina calayhi salaatu wasalaam xadiid kun shan boqol iyo shan iyo siddeetanaad can mascuud can mascuudin waxaa laga wariyay ibni cumara wa anas radia allahu canhum saddexdaa saxaabi oo weliba raggii muktiriinta ka mid ah qaala waxay yidhahdeen qaala nabi nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam likulli haadirin nin kasta oo ballanburiyo oo ballantii iyo lagu ballamay ka baxa liwaaun calan aad u weyn ayaa usugnaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaama calam weyn oo liwaaga waxaa weyaan calamka yar maaha waa calamka aadka u weyn oo qofka muxuu ahaa ciidanka markuu socdoo kale qofka madaxda iyo loo dhiiba yuqaalu waxaa la yidhahdaa marka oo lagu dhawaaqayaa haadihi tanaytu miyaad aragtaan hadratu fulaan hebel ballanburintiisa weeyaan muttafaqun calayh calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalqigoo dhan ayaa dhaxdooda lagu ceebaynaya qofka asaga weeyaan qof alle qofkii marka ballan buriyo loo suri markaasaa ballanta u buriyeyna halkaas ayaa ummadda dhan looga cadaynaya weyaan lagu ceebaynaya lagu fadaxaynaya ciyadan billah muttafaqun caleyh xadiid kun shan boqol iyo lix sideetanaad wacan abi saciidin khudri radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigeena sala allahu alay slam qala wuxuu yidhi likulli qaadirin qof kastoo ballan buriya liwaaun calan aad weyn baa u sugnaaday cinda istihi dabadiisaa la suraya halkaas dabadaboyda laga suri halkaasaa loo suri istihi yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yurfacu lahu waxaa loo kor qaada biqadri yurfacu lahu korba looga qaada biqadri adrihi biqadri adrihi qadarka ballanburintiisa ay laegta ballanburinta qaar baa yar qaar baa weyn qaar baa soo noqnoqota intii ay la egta marka ballanburintiisa ayaa calanka la weynaysiina qaar baa calan yar loo suri qaar baa calan aad u weyn oo mxuu ahaay intaas jiro ayaa loo suri wamaa ilaa dalika alaa hooya walaa aadira ballanburiya ka weyn ma jira walaa min amiiri caamatin dad guud ahaaneed qofka amiiru ah ah ballanburintiisa ballanburin ka weyn lama arka weyaan rawaahu muslim maa muslim xadiidka wariyey qaybta adaba marka qofka waa madax isagoo madax ayuu dadku wuxuu ballan qaadayaa inuu waxaasu qabani markaasuu ballanta ka bixi ama meel fulaan baan iskugu imaanu leeya ama wax fulaan baa la qabani ballantiyu ka bixi ballanburintaa ka weyna inaa jirin ayuu nabiga cadday sal allah alay slam howlahaas waxaa la ah. dadka marka ay ku jiraan muxuu ah ololaha doorashada maxay ballan qaadaan ya waxay yidhahdaan meeshaan oo dhan waxaa laga dhigaa dahab ya slii o dhan waxaa laga dhigi dahab nairobi o dhan waxaa laga dhigi jidadka waxaa laga dhigaya muraayad kenya o dhan waxaa laga dhigi wamaa ilaa dalika tuulada laga soo doorana waxaa laga dhigi saasuu leeyahay markaasuu ballanti waa waxaan jirinba waxaan waxba ka jirin waa dadka in lagu khiyaamo unbaa loo sheegi weeyaan marka sida awgeed qofka ugu balanburinti badan oo ugu ballanburinti weyn waa qofka madaxda ah kadibna isagoo madax ummadii uu raciyadda u ahayd intuu ballan u qaado ballanta ugu baxa weyaan maxaa yeele wuu awoodaa ballanta inuu furiyo kow kadalika waxaa wey ballanburinta ayuu barayaa oo tarbiya ay u noqonaysaa intaa waxaa dheeri iyagana inay ku baxaan oo ay ka hor tagaan ooy muxuu ahaa dhibaato geystaanna maslaxada guud ahaaneed baa ku dumi oo ninkaas sabab wuxuu noqonaya ummaddii inay kala aamin baxdo kala shakiso burburto dhibaato ay imaado sida awgeed qofka amiirka caamka ah inuu noqdo qofka ugu ballan ilaalinta badan ayaa loo baahan yahy weyaan ayb xadiidka xadiidku shan boqol iyo toddoba iyo siddeetanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala can nabiy nabig wuxuu ka wariyy sal alla slm qaala nabigan wuxuu yidhi qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi alaaatun saddex ana aniga oo rabuulcize ah ayaa khasmuhum ladooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaama aniga ayaa muxuu ah qofka khasmiga ah oo iyaga muxuu ahaa dadiga ku ah oo ka hortaga oo ballagaarada ku ah maalinta qiyaama waa aniga weeyaan rajulun waa nin acطaa c a b aniga magacayga ballan ku bixi weeyaan uma intaa kadibna hadara ballanti ka baxay wa rajulun nin oo bacag iibiyey istajara shaqaalaystay ajiiran qof shaqaalo ah oo fastawfaa minhu ka oofsaday shaqadii uu qabtay weyaan walam yucihi anan siin ajrahu ujuuradiisii iyo mashqiyadii shaqadii u qabsaday anan siinin ka isaga ahna waxaa weyaan aniga ayaa maalinta qiyaamo khasmi iyo mxuu aha la dooda u noqona ayuu rabbi leh subxana wa tacala rawahu lbukhaari marka qofka qofkaas inuu halaagsan misweydiis bay leedahay marka saddexdaa qodoba qofka iska ilaaliyo ayaa loo baahan ya weyaan qofka marka ilaahay baan mxuu ahaa aan kugu siiyey magaciisa ama ilaahay baan kugu aaminay ama wamaa ilaa daalik kadibna qofka ka baxa qofka qofka xorta iibiyo suwar badan bay leedahay xor iibinta hadda qolyahan laacibiinta oo waxaa weeyaan kubadda ciyaaro qofku waa la soo iibsani caadi iib caadi ayaa la iibsani waxyaabaha kubadda jaraa'imta iyo dembiyada aadka u weyn ee kubadda ku jirta oon la koobi karin xaqiiqatan lama koobi kara mid caqiida noqotaya iyo mid muxuu ahaa muxaramaad noqotayaaba kubadda mafaasida ku jirta lama koobi karo ilaa shan boqoloo mafsada ay culimmada qaar gaarsiiyeen wax ka alifay shan boqol oo mafsada ayay gaarsiiyeen marka mafaasidaas waxaa ka mid ah qofka in la iibsado qof xur ah kadibna muxuu aha la cuna lacagta lagu iibi weyaan nacam baabu annahyi iska reebid la iska reeb ayuu baab yahay can ilmani qofka inuu gallad sheegto ood yidhahdo wax fulaan baan qabtay wax fulaan baan u qabtay saasaan u yeelay saasaan u yeelay bilcaiyati siismada iyo wanaxwiha wixii la midka weeyaan taas in layska reeba oo arrin aanan bannaaneen arrin aanan habooneen arrin aanan wanaagsaneen inay tahay arrin xaaraan inay tahay oo liska muxuu ah liisu sheega ayuu baabkan u baabiyo weyaan iska reebid liska reeba manigaas qaala allahu tacala le wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu allihii nabi rumeeyow laa tubtiluu haburinina sadaqaatikum sadaqooyinkiin haburinina abaalsheegasho oo qofka aad ku abaalsheegataan ha ku burinin waladaa dhibaato aad muxua dadka ku dhibaataysaan carab iyo ficil waxay noqotoba qaala allahu tacala ale wuxuu yidhi alladiina kuwii yunfiquuna nafaqaynayaan oo bixinayaan amwaalahum maalalyaalkooda fii sabiili lahi wadada ku bixinayaan uma intaa kadibna laa yutbicuuna aanan raacinaynin man ma anfaquu wixii ay bixiyeen manan gallad sheegasho iyo walaadan iyo dhibaata lahum ayaga ay u ajruhum ajarkooda u way cinda rabbihim xadiidku shan boqol iyo sideed iyo sideetanaad wacan abi darin radi allahu tacala anu can nabina wuxuu ka wary sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi alaaatun saddex laa yukallimuhum allah alla lama hadla yowma alqiyaamati maalinta qiyaama walaa yanduru ilayhim ayaga xaggooda ma eego walaa yusakiihim ma tahiro walahum iyagana waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab aliimun mulimun xanuun badan weeyaan oo xanuujiyo qaala wuxuu yidhi faqara'aha wuxuu ariyey faqara'aha wuu akhriyey rasuula rasuulka alle alaaa maraata saddex jeer ayuu muxuu akhriyey oo hadalka isaga uu leeyahy alaaatun laa yukalimhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex jeer qaala abu darin wuxuu yidhi radia allahu tacala anhu ardaahum khaabuu way hogeen wa khasiruu way khasaareen man hum waa kuma kuwa iyaga yaa rasuula rasuulka allow kuwaas hoogay oo halaagsamay oo khasaaray waa kuwa kuwa iyaga qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu alay waslem almusbilu iwalmanaanu qofka galad sheegashada badan oo dadka inuu wax u qabtay sheegsheego iwalmunfiqu aw munafiqu nacam qofkii ku afuufa silcatahu silcadiisa munafiqa silcatahu silcadiisa bilxalifi dhaar alkaadibi ee waxaa weeyaan beenta ah weeyaan rawahu muslim wa fii riwaayatin almusbilu qofka hoosguntiga raariciyo almusbilu izaarahu yacni almusbilu qofka raariciya izaarahu hoosguntigiisa iyo thawbahu maradiisa asfala ka hoose min alkacbayn labada hanqowyood lkhuyalaa fanfaan qofka laakiin khuyala iyo fanfaan aanan u raaricinin isaga naar baa la gelinaya intaas hoose ayaa laga cadaabi laakiin qofkan oo fanfan u raariciyo isaga cadaabkan ziyaadada inaad ilaahay la hadlin inaad fiirinin inaad muxuu ahaa cadaab aliima la siiyo ayaa waxaa laiskugu daraya weyaan laakiin kan aanan fanfaanka u raaricinin hanqowyo hoos ka marya isaga waa la cadaabaya maa asfala min alkacbayni min alizaar fa fi nnaar marka laba cuquuboo kala duwan weeyaan haddii khuyalo iyo fanfaan qofka uu ku ziyaadiyo isaga saddexdan cuquubo ayaa laisu raacinaya haddii fanfaan ay ku jirinna waa la cadaabaya cadaabna waa taqaanaan wuxuu yahay baabunahyi iska reebitaan liska reeba can aliftikhaari fanfaanka liska reeba iftikhaar qofka inuu mxuu ahaa fanfaano iyo walbaqi qooqa ayuu baabkan u baab yahay weeyaan qaala allahu tacala wuxuu yidhi falaa tuzakuu ha tahirina haahirinina oo ha ammaanina anfusakum afyaalkiina huwa alla weyne ayaa aclama ogaan badan biman duul ittaqa alla ka baqi isaga ayaa ogaan badane adinka ha isammaanina oo ha isfanfaaninina weyaan oo ha qooqina wa qaala tacala alle wuxuu yidhi inama asabiilu jid wuxuu ahaaday lagu ciqaabo oo lagu dhaleeceeyo cala aladiina kuwii yadlimuuna dulmiyaan annaas dadka dulmiyaan oo yabquuna qooqaan fi lardi arrada bihayri alxaqi xaq la'aan ulaaika kuwaas lahum ayaga u sugnaatay cadaabun cadaab mu'limun xanuujiye nacam xadiid kun shan boqol iyo sagaaliy sideetanaad waan ciyaad ibn ximaar waxaa laga radi allahu tacala anhu qala wuxuu yihi qala rasul rasulka wuxu yihi sal l slm ina allaha laweyne tacala korahay awxa ilay wuxuu ii waxyooday an tawaadacuu war hoos isu dhigaay xataa laa yabqa ilaa maa uusan ka qooqin axadun qofna calaa axadin qof uusan ku qooqin weeyaan walaa yafqara uusan u faantamin axadun qofna calaa axadin qof rawaahu muslim imam muslim ee xadidka wariyey qaala luqat ahluqa waxay albaqyu altacadii xadgudub iwa lisitaalatu qofka mxuu aha in laisku dhiririyo oo qofka waxaa weyaan liska saramariya ayaa baqyiga la yidhahda weyaan waa qooq caadi ah xadii kun shan boqol iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anu ana rasul rasulka qala rasulka wuxuu yidhi idaa qaala rajulu ninka haduu yidhahda halaka annaasu dadku ay halaagsameen fa huwa isaga ayaa ahlakuhum ugu halaagsamitaanbadan weyaan qofka haduu yihahda dadku ay halaagsameen dadku way halaagsameen dadku way fasaadeen dadku way baaba'een dad saasay noqdeen qofka isaga qofka u halaaga badan isaga weyaan ayuu nabig yidhi alayhi salat slam maxaa yeele qof markuu leeyahay dadku way halaagsameen dadku way fasaadeen dadku way kharrimeen isaga wuxuu isu arkaa inuusan muxuu ah, halaagaa ku jirin inuu nadiif yahay inuu taqi yahay inuu waxaaway cibaado badan yahay inuu halaagaas ka badbaaday ayuu isu aaminayaa marka ninka u halaaga badan kaas weeyaan oo dadka kale ayuu xaqiraya weeyaan laakiin sida noo imaan doonta haddii qofka uu leeyahay halaka annaas isagoo dadkii iyo mxuu ahaa eh, leexsanaanta laleexsamay oo diinta laga leexsamay isagana iska bixinayn hadduu yidhahdo war dadki way inxiraafeen dadki dhibaata dhacday diinta ilaahay waxay u bahantay in loo shaqeey oo shafaqa iyo waxaa weeya xanuun aad u leeyahay baabkaas baabkaas sooma galay laakiin qofku markuu leeyay war dadku way halaagsameen kuwaan cibaadalana ku dhacday kuwaan sidaas weeyaan kuwaan ma toosna wamaa ilaa dalika markaas waa markuu noqonaya ninka uu halaaga badan naam alriwaayat almashhuuratu riwaayada mashhuurka ah oo aadka loo yaqaan ahlakuhum riwaayo kale waxaa jirta fa huwa ahlakahum isaga ayaa halaagay mid ahna way jirtaa laakiin midda mashhuurka ah ahlakuhum birafci lkaafi kaafta oo muxuu ah la goda waruwiya waxaa la wariyey binasbiha ahlakahum wa haada kanaytu annahyi waa reebid layska reeba liman qaala qofki ila dalika arrinka isaga cujban isla yaabitaan iyo la yarasho ay la yartahay yaraysasho u yaraysana linaas dadka u yaraysana weyaan wartifaacan kor u noqosho oo kor isu qaada calayhim dushooda weyaan fa hada kanayt huwa xaraamu kan xaraamta kaas wa ama man qaala qofkii yihado hadalka isaga oo halaka naas yidhaahdo lima yaraa aragti uu arkaa awgeed fi naasi dadka min naqsin nuqsaamitaan fii amri diinin diintooda ay sii nusqaamayso oo qaala uu taxasunan ismurjin iyo murug darteed calayhim dushooda uu ka murugoona iyo calaa diini diinta u yidhaahdo hadalka isagaa murug u ka murugoona iyaga iyo diinta u murugoona falaa ba'sa dhib isaga kuma sugna weyaan wax baasa ma laha weyaan sidaas isaga ayaa fasarahu lculamaa culamada ay ku fasireen oo fasaruhu ay kala saareen weyaan wa minman qaalahu dadkii hadalka asaga yidhi oo min alaimati aimada ka mid ah alaclaam ee cilmiga badnaa aclaamtu aadka loo yaqaana maalik ibnu anasin imaamu daar alhijra ayaa ka mida weyaan oo taqaanaan walkhaaabiyu ayaa ka mida walxumaydiy ayaa ka mid ah waaakharuuna ah, kuwa kale waqad awdaxtuhu warkan isaga waxaan aad uga cadeeyey fii kitaab اadkaar kitaab اadkaar ayaan ku cadeeyey ayuu imaam nawwi leeyahay alayh raxmat اllah baabu taxriimi alhujraani haajiritaanka inay kala haajiraan mxuu aha xaaraamnimadeeda baabu taxriimi اlhujraani haajiritaanka xaaraamnimadeeda oo bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda ay kala haajiraan oy kala go'aan fowqa alaaثati ayaamin saddex maalmood ka kora weeyaan ama ka badan ila libidcatin bidc darteed mooyane filmahjuuri qofka laga haajira bidcadaas ku sugan aw tadaahurin bannaan la imaaditaan bifisqin faasiqnimo uu la imaado aw naxwa daalika iyo waa wax la mid a weeyaan imaamka baabkan wuxuu u baabaystay wuxuu leeyahay xaaraannimada ay xaaraan tahay inay kala go'aan oy kala aamusaan oy kala tagaan muslimiinta dhexdooda saddex maalmood ka badan saddex maalmood waa meesha ugu sarraysa oo labada muslim ay ku kala go'i karaan weyaan o salaamta ku kala goosan karaan weyaan laakiin wuxuu ka soo istidnooday imaamka caleyh raxmatullah qofka laga go'a hadduu yahay qof saaxiibu bidca bidca nin lagu yaqaana oo diinta ilaahay badala subxaana wa tacaala bidca la imaada ku cibaadaysana qofka isaga saddex maalmood waa loogu badin karaa ganaaxa isaga weyaan oo ka go'itaanka ah waxaa kaloo lamid ah qofka xumaanta bannaanka la imaado oo xumaanta la jahra isna waxaa weyaan waa loogu badin karaa ganaaxa isaga oo saddex maalmood ka badan waa la ganaaxi karaa waa laga aamusi karaa weyaan waa laga go'i karaa weyaan iyo wixii ama bidca la mid ah ama faasiqnimo la mid ah weeyaan horaana waxaan u sheegnay qofka bidcada ku dhaca in laga haajiro waa inay maslaxatul hijraan ka imaanaysa haajiritaankaas qofkaas inuu muxuuha ah isgarto inuu muxuuaha ciriiri dareemo inuu bidcadii ka soo noqdo markaas waa marka waxaa weyaan hijraanka uu macno leeyahay weeyaan laakiin ummad anaad ku dhex jirtaa adiga ayaa waxay su aragtaa nin toosan kadibna waxaad leed ummad yaan ka haajiraya adiga ayaana qalloocan ayada waa tan mushkilada ah weyaan qaal allahu tacala wuxuu yidhi inama almuminuuna muminiinta iyaga unba ikhwatun walaala ee faslixuu wanaajiya bayna akhwaykum walaalihiin dhexdooda wanaajiya weeyaan wa qaala tacala wuxuu yidhi walaa tacaawanuu ha isugu kaalmaynina cala alimi dembiga iyo walcudwaani collaytanka ha iskugu kaalmaynina weeyaan xadiid kun shan boqol iyo kow iyo sagaashanaad wa can anasin radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi anas qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam laa taqaatacuu ha isgoynina walaa tadaabaruu dhabarka ha isu joodinina walaa tabaaqaduu ha isu caroon haiscaraysanina weeyaan walaa taxasaduu ha isxasdinay wa kunuu waxaad haataan cibaadalah addoomaha allow ikhwaanan walaala ahada weeyaan walaa yaxilu ma banaana limuslimin qof muslima an yahjura inuu mxuu aha ka go'a ood ka hajira akhaa walaalkiisa fowqa alaain saddex maalmood ka badan weeyaan muttafaqun caleyh xadid kun shan boqol iyo laba iyo sagaashanaad waan abi ayub xalw radi allahu tacala an rasula rasulka sal l slm qaala nabigan wuxuu yidhi laa yaxilu ma banaan limuslimin qof uma banaana an yahjura inuu ka hajira akhaa walaalkiis fowqa alaain saddex maalmood ka badan inuu ka hajiro fowqa alaaa layaalin saddex habeen ka badan inuu ka hajiro uma bannaana weyaan yaltaqiyaani ay kulmayaan fa yucridu uu ka joosana haada kan owa yucridu haada kanna uu joosana weyaan ma bannaana weyaan wa khayruhumaa labadaa waxa ugu khayr badan alladii kii yabdau bilaaba bisalaami salaamta ku bilaabo weyaan muttafaqun calayh taa marka qofka saddex habeen inay oo saddex habeen ay soo marto adigana walaalka ka go'da ood muxuu intaad la kulanta aadan salaamaynin isna u salaamaynin ma banaana weyaan labada qofna waxa ugu khayr badan oo wanaag badan oo ugu ajir badan oo martabadiisa ilahay uu saramarina subxana wa tacala qofka salaamta bilaabo oo assalaamu calaykum iyo gacanti bilaabo weyaan xadiidkuaaaad waan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali waslem tucradu waa la bandhigayaa alacmaalu camalka la bandhigi fii kulli inayni maalin kasta oo inayn ah, iyo wa khamiisin iyo khamiis kasta ayaa camalka la bandhigaa weeyaan oo rabulciza loo bandhigi oo fayakfir اllahu alla wuxuu dhaafaa marka likulli mri'in qof la arko oo laa yashriku aan la wadaajinayn bilah alla weyne shayan waxba aan la wadaajinayn ilah wuu dhaafaa qof kasta oo shirki aan la imaadin ilahay dambigiisuu dhaafi weyaan ilaa mra'an qof oo kaanat ay ahaatay baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna akhiihi walaalkiis muslimka shaxnaau urkuqabad iyo cuqdad weeyaan fayaquulu marka rabbi wuxuu le itrukuu iska daaya haadayni labadan dembigooda lama dhaafayo weeyaan xataa yastalixa ilaa ka heshiyaan camalkooda waxaa weyaan dembigooda lama dhaafayo weyaan rawaahu muslim marka wax aad weyn in qof mumina qalbiga aad ugu haysato camalkaagii loo rafcin waayo camalkaagii waxaa weyaan loo aqbali waayo dembigaada loo dhaafi waayo waa khasaare aad weyn weyaan marka haddaba qalbigaada faaruq ka dhig oo qashinqubkaas ka xaaq weyaan xadiidkuaad an jaabir bn abdillah radi allahu tacala anhu qala wuxuui jaabir samictu rasul lah ka maqlay sal lah ala slm yaquul isagoo la ina shayaana shayaanka qad ayasa wuxuu ka quustay an yacbudahu inay caabudaan almusaluuna kuwa mxuu aha dukana dukada oo muminiinta iyo muslimiinta weeyaane fii jasiirati alcarabi jasiirada carabta jasiirat alcarab waxaa weeyaan waa taqaanaa waa mxuu ahaa waddankan hadda yamantaas iyo sacuudiga khaliijka iyo ilaa ciraaq ilaa mantiqadaasa jasiirat alcarab laisku dhaha weeyaan ciraaq qaybo ka mid ah nacam ina shayaana shayaanka qad ayisa wuxuu ka quustay ama wuu quustay an yacbudahu inay caabudaan almusaluuna kuwa tukada fii jasiirati alcarab walaakin wuxuusan ka qusan ood ku guulaystay fi taxriishi isku diritaan isku fidnayn baynahum dhedooda isku fidneeya ayuu ku guulaystay wayaan oo taas uusan ka quusanin ama taas ayuu ku guulaysana warawah muslim altaxriishu alifsaadu fasaadin iyo wa taghyiiru quluubihim quluubtooda oo la bedela oo quluubtooda muxuu aha laisku dhufta oo quluubtooda laisu bedela wa taqaatucuhum isgoyna ay isgooyaan weyaan taas ayaa taxriish la yidhaha ayuu imaamku fasir aleyh xadii kun shan boqol iyo shan iyo sagaashanaad wa can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasu rasulka ale wuxuu yidhi sala allahu aleyh ali wasalam laa yaxilu ma bannaana limuslimin qof muslimoo ma bannaana an yahjura inuu ka haajiro uu ka go'a akhaahu walaalkiisa fowqa alaain saddex muxuu aha ka badan weeyaan faman hajara qofkii ka haajira uu ka go'a fowqa alaain saddex in ka badan oo famaata kadibna geeriyood saa ku dhinta dakhala ayuu gelayaa weeyaan rawahu abu dawud ee calaa shari bukhaari wamuslim sharibukhaari iyo muslim shardigooda ayuu mxuu ahaa kusoo wari weyaan xadiku xadiis saxiixa marka qofka qof muuminka inuu ka hajiro saddex maalmood ka badan lama ogola markaaninka haddii ay dhacdo inuu qofka xilliga ku geeriyoodo nar ayuu galaya ayuu nabig yidhi alayhi salat slam wa arrin geeridan lama ogsano qofka goray imaanaysa weyaan xadid kun shan boqol iyo lix iyo sagaashanaad wacan abi khiraashin waxaa laga wariyay xadrad ibnu abi xadradin alaslamiyi wa yuqaalu waxaa la yihahda assulamiy alsaxaabiy radi allahu tacala canhu anahu ninka asaga abi khiraasha samica wuxuu ka maqlay annabiya wuxuu ka maqlay sala allahu aleh ali waslm yaquul nabigeenoola man hajara qofka ka hajira oo ka go'a akhaahu walaalkii sanatan hal sana ka go'a fa huwa isaga ka safki damihi dhiiggiisa daadintiis ayuu la tooya weyaan qof dhiiggiisa daadoo dilay ayuu la tooyahay weya rawahu abu dawud ee xadidka wariyey biisnaadin saxiix xadidka waa saxiix weeyaan marka qofka mu'minka inaad ka go'do ood sanad kaamil ka go'naata dembigaas culus ayaad kala todoba iyo sagaashanaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala an rasul rasulka al sl slm qal rsulka wuxuu yidhi laa yaxilu ma banaana limuminin qof mumin uma banaana an yahjura inuu ka goa muminan qof kaloo mumina fowqa alaa saddex muxuu ahay korkeed weeyaan ama ka badan fa in marat haddii ay marto bihi isaga alaaan saddex falyalqahu hala kulmo warkiisu ha raadiyo hala kulmo weeyaan walyusalim calayha salaama fain radda calayhi salaam salaamta hadduu kaga jawaabo ood assalaamu calaykum markuu yidhah wacalaykum salaam uu yidhahda faqad ishtarakaa waxay shirkad ku noqdeen oy wadaagsadeen fi lajri ajarka weeyaan wain lam yarudda hadduusan u jawaabin calayhi dushiisa ama korkiisa uusan a jawaabin oo calaykum salaam uusan dhihin faqad baaa wuu la noqday bilimi dembiga oo qofkii aanan jawaabin oo salaamta lagu bilaabay oonan ka jawaabin ayaa dembiga la min alhijrati haajiritaankii iyo ka go'itaanka walaalkiis wuu ka beri noqday oo qofkaas wuxuu noqday qof bannaanka maray oo mxuu aha dembi aanan lahayn weyaan rawahu abu daawuud xadiidka wariyey biisnaadin xasan qaala abu daawuud wuxuu yidhi idaa kaanat hadii ay tahay alhijratu haajiritaanka lilahi alla weyne tacala korahaya falaysa ma ahanin min hada warkaas oo la sheegay fii shayin shay weeyaan xadiidkan waa xadii waxaa ah, kale oo noo soo hormartay ayaa u markaatikacaysa manihiisa weyaan manihiisu markaati kacaysa weyaan baabu nahyi iska reebid liska reeb u baab yahay can tanaaji laba inay kodaan ay laba ay showraan oy wada hadlaan duuna aaliakan mxuuha saddexaad sokodiis weeyaan biqayri idnihi isaga odhan idmin ilaa lixaajatin dan inaa jirto wahuwa xaajadana wahuwa eh, tanaajigana an yataxadaaa inay mxuu ahay sheekaystaan siran si hoose baxayu laa yasmacuhuma baxayu meel laa yasmacuhu uusan maqlaynin weeyaan wa fii macnaahu macnihiisana oo arrintaa waxaa la macnoa maa idaa taxadaa haddii ay ku sheekaystaan bilisaanin cod amaba luqad laa yafhamu qofku uusan fahmaynin weeyaan marka qofka ama labada qof inay labada qof gooni u sheekaystaan oy hadal isku siraystaan oy dhegta isu saaraan amaba luqad uusan qofka saddexaad fahmaynin ay la ima ay ku wada sheekaystaan arinta ayada inayna banaaneen oy xaaraan tahay ayuu imaamka u baabaysta baabkan weeyaan laakiin daruuro ayaa dhacday daruuro ayaa taagan daruurada maxay tahay daruuro maxaa noqon kara tusaalahaan saddex nin baa halkaa joogta saddexda nin halkan ay wada joogaan kadibna waxaa weeyaan saddexda nin baa wax laisku siiyey tusaalahaan saddexdii baa wax laisku siiyey saddex kun baa laisku siiyey labada nin marka oo isku dhegan amaba meesha mxuu ahaa saddexda laba ka mid ah way ka kaftoomaan lacagtan dhaqaalo uma baahno ninkan walaalkood ahna uu baahan yahay ninbaa marka waxay kusoo dhacday inuu ninka la hadlo ood ugu fasax qaado oo dee lacagta annaga aan wada helna saddexda kuna ninkan walaalkaan ugu tanaasulna dhegtu u saari marka wuxuu yidhi saasaan yeelna marka arrinta iyada xaaje ayaa meesha taala sooma markaasoo kale dhibaato ma lahan inuu dhegta u saaro yira waraan kadibna markiiba intuu fasax kaga helo farti walaalka laga saaro oo la nafci iyo dan marka qofka walaalka uu ka gaaro iyo wix la mid ah dhib ma lahan weeyaan nacam qaala allahu tacala wuxuu yidhi inama najwa shiritaanka iyo faqitaanka oo qof muxuu ahaa mu'mina gooni looga shira oo arin dhibaysana loogu shira amaba arrin asaga dhibaato aad u arkaa looga shira min ashaytaan shaytan xaggiisa ay ka ahaatay weeyaan liyaxzuna aladiina aamanuu xadiidka kun shan boqol iyo siddeed iyo sagaashanaad an bni cumar waxa radi allahu tacala anuma ana rasul sal sl qala rasuulkana wuxuu yidhi ida kaanuu haddii ayiin alaaatan saddex falaa yatanaaja yaynan shirin oo ynan mxu faqin itnaani laba duuna aali kan saddexaad sokodiis weeyaan muttafaqun caleyh wa rawaahu waxaa wariyey abu daawuud ayaa wariyey wazaada wuxuu ku kordhiyey qaala abu saalixin oo rawaada ka mid a wuxuu yidhi qultu waxaan ihi ibni cumara waxaan ku idhi fa arbacatan afar haddii ay yihiin ka warran oo laba iyadoo afar layahay haddii ay laba gooni u showraan ka warran arbacatan qaala wuxuu laa yaduruka arrintaa kuma dhibayso weyaan dhibaato ma lahan ilan laba ay biyo noqdeen marka haddii ayagoo afar la yahay laba ay goori u baxaan waxba dhibaato ma lahan wa rawaahu abu maalik ayaa wariyey fi lmuwa ayuu ka wariyey kitaabkaas can cabdilahi ibni dinaar ayuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi abdilahi bini dinaar cabdillahi bini dinaar wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay ana anigo ibni cumara cinda daari khaalid ibni cuqbata ninka khaalid bini cuqba la yidhahda gurigiis ayaan ku sugnayna weyaan allatii taasoo fi suuqi suuq ku dhex sugan weyaan fa ja'a rajulu nin baa a yimid yuriid isagoo doona an yunaajiyahu inuu ibnu cumar gooni ula sheekaysto ood war ku siraysta weyaan walaysa ma ahanin maca ibni cumar ibni cumar maciisana axadun qof oo hayri ani aan ahayn ani umbaa ibni cumar la joogay nin saddexaadoo noo yimid marka wuxuu rabaa inuu gooni ahaan ula faqa weyaan fadacaa ibnu cumara ibni cumar wuxuu yee rajulan nin ayuu u yeeray aakhara kale xataa kunna ilaa aan ka noqono arbacatan afar fa lii wuxuu yidhi ii wali rajulu ninkii aad u yeeray wuxuu ku yidhi ahaali ee saddexaad alladii kaasuu dacaa wuu u yeeray istaakhira can shay-an xogoo bal xaggu irabaxa dhinac nooga yara baxa hayan fainii aniga samictu waxaan ka maqlay rasuulka alan ka maqlay sal slam yquul isagoo le laa yatanaaja muxuu ahay faqin inaani laba duuna waaxidin mid sokodiis weeyaan haddii marba ay noqoto in gooniya wax laiskugu sheega waa in marka qof afaraad la helo haddii gruub la yahay meel la wada fadhiyo jamaca la yahay inaad qof dhegta wax u saarta waxba dhibaato aad laakiin aad saddex tihiin muxuu aha midkii saddexaad inta wax laga qarsado kadibna labadii wax isu sheegaan lama ogola luqaddan waa lamid weeyaan goonidii ahayd oo qofka fahmaynin naam xadiidka kun an boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad an mascuud radi allahu tacala anhu ana rasul rasulka sal l slm qala wuxuu yidhi idaa kuntum haddii atiin alaatan saddex falaa yatanaaja yayna faqin oyna shirin oy shawrin itnaani laba duuna alaakhari kan kale sokodii weeyaan xataa takhtalituu ilaa aad kaga darsantaan ood ka dhehdaan binnaasi dadka aad kaga dheehantaan weeyaan min ajli ana dalika arrinkaas ahashada u ahaaday yuxsinuhu mid murjisa weeyaan oo ninka wuxuu isleey maadaa lagu shawri maadaa lagu tashani maadaa lagu dhibaatayn maxaa laga qarna maxaa ahayn murug baa ku dhici muttafaqun caleyh qofka muminkana in la dhibaateeyo lama ogola binasi qowli اllahi tabaaraka wa tacala wاladiina yuduuna almu'miniina wاlmu'minaati bغayri ma اktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waإثma mubiina baabu nahyi iskareebid iska reeb ayuu baab yahay can tacdiibi اlcabdi addoonka in la cadaabo iyo wadaabati daabada xayawaankii lalahaa in la cadaabo iyo walmarati haweenaydii iyo walwaladi canugi biayri sababin sabab la'aantii sharciyin ee sharci ah in mxuu ah la dhibaatay oo la cadaabo oo la ciqaabo reebitaan la iska reebay ayuu baabkan u baabooy weyaan aw zaa'idin amaba ciqaab ziyaado ah calaa qadri adabi qaybtii in lagu edbi looga talagalay qayb ka badan in mxuu ahaa lagu dhibaatay oo lagu cadaabo reebid la iska reebay ayuu baabya weyaan mararka qaar fadribuhunna waa ayad qur-aana fadribuhunna marka maxay tahay waa darban hayra mubarix waa garaac aanan mxu wax bararsiinaynin oo culimada ay leeyihiin waa marada faraeeda iyo w lamidka iyo waxyaabahaas weyaan lakiin qofki inuu mxua jedlo lidalika jeedalka la isticmaalo arinta ayada waa khatar arrinta ayada waa khatar weyaan macalimiinta waalidiinta iyo wixii la midkaa in mxuua jeedalka la jeldo oo ulmasaydan ilmaha dugsiga lagu garaaca ama ilmihii lalooyb lagu garaaca ama beryahan uljeedaltii waxaa badashay mid ka daran oo la yidhahdo mr blu mr blu ma taqan mr blug waxaa weeyaan waa eh, caagan amaba blastigan oomada lagu keeno sidida caadiga sididiisa maarten taas ayaa laga bixinaya kadibna taas ayaa ilmaha lagu garaacaya aabbihii ama hooyadii a laga yaba inay ilmihii ku garaacaan macalinkii qur-aanka baraayay laga yaba inuu ku garaaco carruurtii arrinta ayada waa aan la ogoleyn wayaan sharcan waa muxaram lama ogola lidaalika ta'diibka xad ayuu leeyahay dadka iyaga ahna waxaa weeyaan haddii ay mxuu aha ilmahaas dhibaato ku gaarta waxaa bannaan in waxaa weyaan laga qisaasto macalin hadduu yahay haddii qof kale u yahay hadduu xataa waalid yahay in lagu cuqubadeeyo arrinta iyada waxaa weyaan waa arrin ku habboon weyaan lianna ta'diibka nabigan wuu cadday calayhi salat slam intuu yahay xadkiisa waa wax la yaqaan lakiin qofka inuu muxuu ahaa la cadaabo oo ciqaab ziyaadaa loo geysto arrinta iyada arrin la ogol yahay ma ahan weyaan baabu nahyi can tacdiibi alcabdi addoonka in la oo la dhibaateeyo reebid laiska reeba iyo wadaabati iyo xayawaanka la leeyahay daabada gaadiidkii wax la midka ah iwalmarati haweenaydii iyo walwaladi canugii biqayri sababin sabab la'aantii sharciyan ee sharci ah reebid laiska reeba ayuu baabiyo weeyaan aw zaa'idin amaba ciqaab iyo edbin ka zaa'id calaa qadri aladabi qadarkii in lagu edbiye loogu talagalay qayb ka badan ayadna waxaa weeyaan in aan la ogolayn amaba laiska reeba ayuu baabiyo baabka weyaan qaala allahu tacala al wuxuu yidhi wabilwaalidayn labadii muxuu ahaa waalid ixsaanan ixsaan ha loo sameeyo iyo wabidilqurba qaraabada kanoo saaxibka walyataama yatiimta iyo agoonta iyo masaakiinta iyo jiraanka dilqurba qaraabada u saaxiibka ah iyo waljaari jiraanka aljunubi ee fog amaba qurbaha waxaa weyaan amaba qurbulmakaan ha noqoto ama qurbigii nasabka ha noqoto weyaan laakiin jaarlqurbaha waxaa weeyaan isna ixsaan in loo sameeyo iyo waljaari aljunubi iyo jiraanka fog weyaan iwasaaxibi qofka saaxiibka ugula biljanbi dhinaca weyaan oo kula degan oo kula saaxda weyaan iyo bni sabiili musaafirka iyo wamaa malakat wixii ay haanatay aymaanukum midigyaalkiina adinka leedihiin weyaan ina allaha la weyne laa yuxibu ma jecla man ma kaana ahaadee mukhtaalan faanbadane xaraga kibir fakhuuran faan badan weyaan mukhtaalka waa qofka xaraga kibirka la imaada fakhuuran faanka badan weyaan xadiidka kun iyo lix boqolaad wacan bni cumar radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sl slm qaala wuxuu yidhi cudibat imra'atun haweeney ayaa lagu cadaabay fii hiratin bisad ama yaanyuur sajanatha ay xabistay weeyaan xataa maatat ilaa ay ka geeriyooto ka dhimatay weeyaan fadahalat fiiha fadakhalat way gashay fiiha iyada ay ku gashay darteed annaar naar bay ku gashay weeyaan laa hiya iyada ma ay ahaanin acamataha mid quudisa wasaqatha waraabisa ma ay ahaanin id goor xabasata ay xabistay oo cuno iyo cabitaan ma ay siinin walaa hiya iyadana ma ay noqonin tarakatama iskaga tagtay taakuluha cunta oo ha ka irsaaqi doonata min khashaashi alardi arlada cayayaankeeda iyo waxyaabaha hawaamta ah ha ka risiq doonatee ha ka soo cunta oo meelaha haska qaraafte waxaa weyan kama ay tagan weyan muttafaqun caleyh xabsi ay ku riday cunay cabitaan oo u diiday arrinta ayada marka waxay ku mudatay inay naar ay gasho weyan ciyaadan billah khashaash alard bifatxi alkhaa'i almucjama khaada la dhibciyey oo la kordhaba wabishiin mucjamati iyo shiinta dhibcaha mxuu ahaa la ahriyo amaba la qoro almukararati khashaash la yidhaahdo wahiya hawaamuha waa waxaa weeyaan cayayaankeeda iyo waxasharaatuhaa bahalahaas iyo waxyaabahaas duurka socda weyaan oo yaryar waa un mxuuaha cayayaankaas xadiid kun shan boqol iyo lixaad wacanhu waxaa laga waraawiga hore anahu isaga wacanhu waxaa laga wariyay cabdilaahi ibni cumar weyaan radi allahu tacala anhu anahu isaga mara wuxuu soo maray bifityaanin dhallinyaro ayuu soo maray iyo wiilal oo min qurayshin reer quraysheed qad nasabuu taagtay ayran shimbir taagay oo shimbir meel ku taaga weeyaan wahum ayagana yarmuunahu shimbirtaas ay waxaa weeyaan ay ku toogbaranayaan way tuurayan saasay u tuurayaan ay ku toogbaranayaan weyaan waqad jacaluu waxay u yeeleen oy u ogolaadeen u ballanqaadeen lisaaxibi ayri qofka muxuu aha ninka shimbirta iska lahaa kula khaaiatin toogma ama tuuritaan kasta oo gafto in waxaa weeyaan la siiyo oo wax ay siiyaan oy xoolo ka siiyaan nin kasta oo inta mxuu ah shimbirtaa toogta kadibna gafa in xoolo ay ka siiyaan oo abal mxuu ah bedelkii bedelkii mxuu gafitaanka isaga ay wax ka siiyaan ay u ballan qaadan weeyaan waqad jacaluu waxay u yeeleen lisaaxibi tayri qofka shimbirta u saaxibkahay kula khaaiatin mid kasta oo mxuah gafitaan ah oo mxua dhinac maritaan ah ama saratayn ah oo min nablihim leebabkoodii inay wa ka siiyaan weyaan ay u yeeleen weyaan inay wax ka siiyaan ay u yeeleen weyaan falamaa ra'ow markay wiilashii arkeen ibna cumara cabdullahi bn cumar oo culimmadii saxaabada ka mid ah radi allahu taala arda oday weyn ahaa markay arkeen tafaraquu way kala tageen weyaan faqala ibnu cumar wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu man facala haada arrinkan yaa sameeyey oo shimbirtan miskiinta oo nool yaa ku toog bartay weyaan oo saan yeelay lacana allahu allaha naclado man facala hada arrinkan qofka sameeye allaha naclado ina rasuula allahi rasuulka all sal slm lacana wuu nacladay man itakhada qofka ka yeesha shayan shay oo fiihi isaga ay ku sugan tahay ruuxu naf ay ku sugan tahay aradan shay muxuu ahaa lagu toog barto alla qofkii arrintan sameeya inaad ilaahay naclada ayuu nabigeena sal اllah alay slam nabigaan uu naclada weyan cafwan nabigaan uu nacladay weyaan sal اllah alay slm mutafaqun calayh alaradu bifatxi hayni haynta oo la ka rabo almucjame waraa raada arado la yihahdo wa huwa alhadafu waa yool weeyaan in meel muxuu ah wax aad qofka beegsado meel la beegsado oo la toogta ayaa loola jeeda weeyaan washayu shay alladii kaasoo yurmaa ilayhi isaga xaggiisa wax loo tuuro weeyaan xadiid kun iyo lix boqol iyo labaad can anas radi allahu tacala anhu qala wuxu anas nahaa rasul rasulka laguu diiday an tusbara in la xabiso albahaa'imu xoolaha in la xabiso wuu diiday way muttafaqun calayh wamacnaa tuxbasa lilqatli in la dilo darteed loo xabiso meel lagu xabiso nabigeena wuu diiday calayhi salaatu wasalaam waa kuwa hadda waxay samaynayen oo kale aan soo marnay xadiidkun lix boqol iyo saddexaad wa can abi caliyin waxaa laga wari suwayd ibni muqarinin radia allahu tacala anhu qaal wuxuu yidhi laqad ra'aytunii waan is arkay saabica sabcatin todoba anoo todobeeya oo min bani muqarinin aabbahay oo muqarin ilmihiisa aan todobeeya aniga maa lanaa uusan noo sugnayn annaga khaadimun adeega io shaqaala ilaa waaidun mid waaxidatun mid mid hal shaqaala ay noo joogto weyaan latamahaa waxaan arbaaxay asqarunaa canug inooga yara ayaan arbaaxay weyaan fa amaranaa wuxuuna faray rasuula rasuulka al sal slm an nuctiqahaa gabadhe la arbaaxay inaan xorayno weyaan wa fii riwaayatin saabica ikhwatin todoba walaala todobeeye weyaan saabica ikhwatin walaala todobeeye oo lii ani i sugnaaday lix walaalaa oon todobeeya ayayaan isla joognay gabar khaadimad baa noo joogtay oo keligeed ah gabadhii canugu nooga yaraa ayaa la dharbaaxay kadibna nabigeena calayhi salaat salaam wuxuu yidhi maadaama la dharbaaxay gabadhaas la xumeeyey waa inaad xuraysaan sidii ayaa lagu xurey weyaan marka qofka in la dhibaateeyo arrin la ogol yahay ma weyaan ama khaadim ha noqdo ama adoon ha noqdo ama bahaa'imi xoola ha noqdeena dhibaatayntaasna naar baa lagu mudanaya siduu nabigeena cabdi sal slam xadiid kun lix boqol iyo afaraad an abi mascuudin waa lg albadri radi alahu taala anhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa adribu mid garaca hulaaman addoon oo lii an sugnaaday bisawti jadal baan ku garacay weyaan addoon aan leeyahay aan jadal la dhacay weyaan fa samictu waan maqlay sawtan dhawaaq iyo cod ayaan ka maqlay min khalfii gadaashaydaan ka maqlay weyaan codka muxuu leeyay iclam waxaad ogaata abaa mascuud iclam waxaad ogaata abaa mascuud abu mascuudo ogow falam afham ma aanan fahmin asawta codka wuxuu yahay ma aanan fahmin min alghadabi cara awgeed adoonkan aad ugu caraysnaa caraday iga badatay awgeed ayaan codkii dhawaaqay iclam abaa mascuud lahaa qofkuu yahay maanan fahmin wuxuu xambaarsanayna maanan fahmin weyaan falamaa danaa minii markuu iisoo dhawaaday idaa huwaaba isagoo rasuulula rasulka al sal allah ala slam dhawaaqay waaba nabiga calayh slat slam faidaa huwa waaba isagoo yaquulu markaana nabiga calayhi salat slaam iclam waxaad ogaata abaa mascuud abaa mascuudow ana aqdaru inuu kaaga awood badan yahay calayka dushaada minka adiga calaa hada alghulaam addoonkan awoodda aad leeda awood ka weyn iyo sidaa adiga aad mxuu ahay maanta inaad garaacdo ood ka adkaato aad mxuu aha u awooday inuu alla kaa awood badan yahay oo awoodda ayada awood ka weyn alla uu leeyahay ood adiga mxuu ahaa siduu raba ku yeeli kara ogaa weyaan faqultu waxaan idhi laa adribu ma garaacay nabi allow mamluukan midaan hantay addoon bacdahu gadaashiis abadan weligay ma garaacay weyaan saasaan ku dhawaaqay markaba wa fii riwaayatin fasaqata waxaa iga dhacay asawtu jeedalka iga dhacay min yadii gacantaydu ka dhacay weyaan min haybatihi nabiga haybada iyo mxuu ahaa culayska nabigu leeyay sharafta aan uhaaya nabiga ala sl slam darteed ayaa waxaa iga dhacay jadalka weyaan wa fii riwaayati faqultu waxaan ihi ya rasul lahyow huwa ninkan addoonkan aan garaacay wiilkan xurun waa xur liwajh illahi ilahi wajigiisu xuraya weyaan faqaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam amaa low lam tafcal haddii aadan felin miya lalafaxadka waxaa ku leefi lahaa annaar naar ayaa ku leefi lahayd weyaan aw lamasadka waxaa ku taaban lahayd annaaru naar rawahu muslim bi hadi riwaayat riwaayadkan o dhan imam muslim ayaa wari weyaan marka qofka gacantaada ku jiro o ilahay gacantaada geliyey in la dulmiyo oo la xumeeyo oo la garaaca oo weliba muxuu ahaa dhibkaa loo geysto waxaa weyaan waxaa lagu mudanayaa naar waa khatar weyaan in lawro la iska ilaaliyo ayaa khatar weyaan ayaa loo bahan ya cafwan xadid kun shan boqol iyo lixaad can ibni cumar radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal slm qala wuxuu yidhi man daraba qof garaaca hulaaman addoon oo lahu isaga usugnaada u sugnaaday garaaca xaddan xad ka garaaca xad zina xad sariqa iyo wax la midka ah xadkaasoo lam yatii uusan la imaanin oo dulmi u garaaco weeyaan aw latamahu amaba dharbaaxa fa ina kafaaratahu kafaaradiisii dembidhaafkiisa iyo dembiga asagaa siduu qofka mxuua ugu badbaadi karo an yuctiqahu waa inuu addoonkaas xureeyo weeyaan wax kale meesha ma yeelaan rawahu muslim xadii kun ix boqol iyo lixaad can hishaam ibni xakiim ibni xisaam ninka waxaa laga wari saxaabiga radi allahu tacala canhuma anahu ninka la yidhah hishaam mara wuxuu soo maray bishaami meesha shaam la yidhahdo waa afar daloon hor u sheegi jirnaye calaa unaasin dad buu ku soo maray oo min alambaati dadka beeroleyda ah weliba ah, oo gaalada weeyaan waqad uqiimuu iyagoo la joojiyey fi shamsi qorax la joojiyey yaa joojinan amiirkii yaa joojinaan wasuba lagu shubay calaa ru'uusi madaxyaalkoodan azaytu saliid lagu shubay saliid saliid waa taqana qofka muxuu aha markuu lagu shuba saliid meel qorax la joojiyey dhididkiis siduu noqona waad garanaysaan fa wuxuu yidhi maa haada war waxaan maxay ahaayeen raggaasaan la yeelay maxay yihiin hishaam baadihi qiila waxaa la yidhi yucadabuuna waxaa loo cadaabayaa fi lkharaaji xoolihii iyo cashuurtii laga rabay darteed ayaa loo cadaabaya weeyaan wa fii riwaayatin xubisuu waxaa loo xabisay fi ljizyati jizyadii laga rabay xataa yuctu ljizyata can yadin uu rabbi aayad qur-aan ku yidhi jizyadii laga rabay ayaa laga waayey oy diideen saasaa loo cadaaba weyaan oo mxuu ahaa qoraxdan loo joojiyey saliiddana madax lagaga la samictu inaan ka maqlay rasuula rasulka al sal slam yaquul isagoo la ina allaha alla weyne yucadib wuxuu cadaabayaa aladiina kuwa ay yucadaabi yucadibuuna cadaabaan annaas dadka ku cadaabaan fi dunya adduunyada ilahay wuu cadaabayaa inaan ka maqlay ayaana ka markhaati kacaya weeyaan fa dakhala markiiba wuxuu galay cala amiiri amiirkii saa oo dembigan iyo khaladkan sameeyey ayuu u galay ninkan ilahshaam ibn xakiim ibn xisaam radi allahu tacala faxadaa wuu u sheegay xadiidka nabigeena calayhi salaatu salaam in arrintan lagu muxuu ahay qiyaamo cadaab lagu mudana ayaad u sheega weyaan fa amara wuu amray bihim iyaga in la sii daaya fahulluu waa la sii daya weyaan rawahu muslim alambaau ambaad alfallaaxuuna waa qolyaha beeroleyda ah marka iyada cajam waxaa loo ambaadaas kuwa gaaladaa oo jizyada ay saarantahay ayaa loola jeeda weyaan marka kuwa iyaga xataa in la cadaabo oo dhib loo geysta in naar lagu mudana ood ilahi subxana watacala qofka qiyaamo ku cadaaba ayuu nabigeena cadday sala allah alay slam marka qofka muslimka ka warrama famaa baalukum bihayrihi min almuslimiin xadiid kun lix boqol iyo toddobaad waa ibnu cabaas radi allahu tacala anuma qal rasul rasulka lagu arkay sal slm ximaaran dameer laga suntay laga calaameeyey sumadda qofka calaamada xoolaha calaamad baa la saari oo lagu garani hadda baabuurta ay leeyihiin kaybii lan ah, lagu kala saari xoolihina de waa isu wada egyihin kala garan marka sumad baa la saar walba xoolihiis wuxuu saaranayaa calaamo laba alif mid saarta mid laanqeyr saarta mid wamaa ilaa dalika nin walba waxbuu saari waa taqaanaa koley raggeeleyd aad ba u marka wuxuu arkay marka dameer waxaa weeyaan la suntay oo laga suntay wejiga laga suntay weeyaan ximaaran dameer mawsuuma alwajhi wajiga laga suntay weyaan fa ankara wuu inkiray arinta dalika arinkaasaga nabigu inkiray faqala wuxuu yidhi fawallahi baan ku dhaartay laa asumuhu kama sunta ilaa fi aqsa shayin shay kan ugu fogaan badan meel weji wejiga ka fogaan badan meel kale muxuu ahaa kama sunta weyaan wa amara nabigu wuxuu amray biximaarihi meeshan waxaa qoran biximaalihi riwaayaadka muxuu ahaa nusakta qaar biximaarihi dameerkiisa ayuu nabiga alayh slat slaam faray in la sunta fa kuwiya waxaa laga gubay oo laga suntay fii jaaciratayhi labadiisa mxuu ahaa sin ayaa laga simaha dambe ayaa waxaa weyaan laga suntay weeyaan fa huwa nabigeena calayhi salaatu wasalaam awalu man qofkan ugu horreeya weeyaan oo kawaa gubay oo suntay aljaaciratayn labada mxuaha simood weeyaan labada simood dhankooda weyaan labada sin dhankooda weyaan xawla duburi oo dabada dhinaceeda weyaan naam wacanhu waxaa laga wariyey raawiga hore ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana nabiya nabigeena sal slm mara calayhi waxaa soo maray ximaarun qad usima laga suntay fii wajhi wejigiisa laga suntay weyaan faqala wuxuu lacana allahu allah naclado aladii kii wasamahu suntay weyaan rawahu muslim wa fii riwaayati limuslim ayضa nahaa rasul rsulka le wuu diiday can darbi in la garaaca filwejhi wejiga la garaaca wa can ilwasmi iyo waxaa weyaan sumada la sunta filwejhi wejiga mxuu ahaa wax laga sunta weyaan baabu taxriimi tacdiibi cadaabitaan la cadaabo xaaraanimeed ayuu baab yahay binaari naar dab wax lagu cadaabo weyaan fii kulli xayawaanin xayawaan la arka xataa namla xataa quraajada iwanaxw wixii la midka in la guba oo lagu cadaabo mxuu ahaa dab xaaraanimeed ayuu baabi baabkan weyaan xadiid kun lix boqol iyo sagaalaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi bacanaa rasul rsulka alla mxuu ana soo na diray bacaanaa waxaana diray rasul rasulka al sl slm fii bacin duulaan iyo gaadiila ayuu nabiga noo diray weyaan faqaala wuxuu yidhi in wajadtum haddii aad heshaan ood la kulantaan fulanan hebel iyo fulanan hebel lirajulayn waa laba nin oo min qurayshin quraysh ka mid ahaaye samaahumaa uu muxuu ahaa magacaabay faaxriquuhumaa waxaad ku gubtaan binaar naar ku guba weyaan dab geliya uma qaala rasul lah wuxuu yidhi sal slm xiina aradnaa amartuku mid idin faray an taxriquu tuxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaan hebel hebel inaad gubtaan ayaan idin faray wa ina naara dabkana laa yucadibu biha iyada kuma cadaab ila allah alla weyne mooyne allonbaa dabka wax ku cadaaba fain wajadtumuuha haddii aad la kulantaan faqtuluuhuma dili ee ha gubina rawahu buhari xadidka wariyey xadiidkun lix boqoliyo tobanaad wacan mascuudin radi allahu tacala anhu qala wuxu yih abdulahi bn mascuud kunaa waxaanan maca rasulila rasulka alana jirin sala allahu aleh ali slam fii safarin safar faindalaqa nabigu wuxuu u dhaqaaqay lixaajatay dantiisa fara'aynaa waxaan aragnay malaha nabiga alayh slat slam faraynaa waxaan aragnay xumaratan shimbir yar waa nooc shimbiraha ka mid ah. iyada waxay wadataa oo la jira farkhane laba canug laba canug oo yaryar shimbiro yaryar laba oo ayadaa dhashay ayaa waxaa weeyaan ay wadataa weyaan fa ahadnaa waxaan qabanay marka oon soo qaadanay farkhayha labadeedii shimbirood oo yaryara iyo canug ayaan ka soo qaadanay weyaan fa jaat way timid alxumaratu xumaradii way fajacalat waxay guda gashay tacarishu inay ku dul muxuu ahay gaafo wareegto oy waxaa weyaan ku baal wareegto dushanaga weyaan oy mxuu ahaa saas u wareegta dushanaga naam fa jaءa nabi nabiga yimi sal slm faqala wuxuu man fajaca yaa ka oo ku muxuu ahay dhibaateeyey haadihi shimbirtaani biwaladiha canugeeda yaa ku dhibaateeyey oo dhibkaan u geystay weyaan oo canugeeda ka qaatay rudduu waladaha canugeeda u celiyay ilahi ayada weyaan wara'aa nabigu wuxuu qaryatan qarya ayuu arkay qaryata namlin quraanjo qaryadeed iyo deegaankeed ayuu nabiga arkay alai sla slam qad xaraqnaha aan gubnay faqala wuxuu yidhi man xaraqa haadihi tan ayaa gubay qulnaa waxaan idhi naxn annaga ayaa gubnaba allow qala wuxuu yidhi innahu shanii laa yanbagii ma habboona an yucadiba inuu ku cadaabo binaari naar inuu ku cadaabo ilaa rabu naar naarta rabbigeedo allah ma qofka inuu naar wax ku cadaabo oo dab wax ku cadaaba waxaa weeye ma haboono lamana ogolo wey mana banaana rawahu abu dawud xadidka wariy bisnaadin saxiixin qowluhu qaryata namlin macnaahu mowdica namli maca anamli mawdica anamli meesha quraajada booskeeda maca anamli quraajo kale ay la joogto waa godadka iyo dudumaha iyo wixii la midka ah weeyaan ee quraanjada gasha weliba cilmigan icjaaz alcilmi qur'an alkariim wasunna waa tii uu sheekha muxuu ahaa maalintii uu ka warrami jiray oo qaryata namli halkan uu muxuu aha kusoo bandhigi jiray guryo iyo deegaano iyo magaalooyin ay dhulka ku leedahay weyaan oo weliba xataa blanka iyo xagga mxua qorshaha sida magaalooyinka loo qorshay u qorshaysan oo jidadkii iyo meelihii u nasan lahaa iyo guryihii iyo wixii lahaa weyaan hada wallah aclam w sal l wslam ala rasuuli mustafa